alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamed wala ali muxamed w salama tasliima kaiira xadiidka shan iyo lixdan can quraybin qaala sa'altu uma salamata can rakcatayni bacda alcasri faqaalat umu salamata radia allahu canha qurayb oo mawla bnu cabbaas ah ayaa wuxuu ihi waxaan weydiiyey umu salamaan weydiiyey can irakcatayni labadii ragcadood bacda alcasri salaadda ayaan markaa su'aalay fa waxay tidhi ummu salamata ummu salama waxay tidhi radia allaahu canha waxay ka mid tahay zawjaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ka mid ahayd waxaana magaceeda laodhan jiray hindi ayaa laodhan jiray waa hindu bintu abi umaya ayay ahayd waxaana qabi jiray markii hore abu salama qabi jiray cabdullaahi bni cabdilasad ayaa qabi jiray oo nabigana calayhi salaatu wasalaam ay walaalo ahaayeen xagga naaska walaalo ka ahaayeen markii dambena nebiga calayhi salaatu wasalaam baa guursaday abu salama markii loo oobsaday ummu salama waxay tidhi xadiiskii sheegaayey marka qofku musiiba ku dhacdo inay ina yani marka inuu dikrigii akhriyo allahuma ajurnii fii musiibatii waakhluf lii khayran minha ay ka mid ahayd ayaan xasuustay bay tii dabeedna markaasa waxaan is oo kollayba abusalama ma cid ka wanaagsan baa lagugu bedelayaa saaxibu rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam kadib ma dayne dikrigii waa idhi bay tii ya ducadii bay ku ducaysatay oo ay markaa waxay tidhi dikrigii wakhtigaa la odhanay kadib nabigaa i guursaday bay tidhi nebiguna waa ka khayr badan yahay abu salama saas yadaa bay tidhi gabadh caqli badanna waa ahayd gabadh caqli badanna way ahayd markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u oo soo doonay oo uu yidhi waxaan doonaya inaan ku guursado waxay tidhi saddex arrin baa jira bay tii waxay karaahiyeysanaysaa is leedahay iyadoo nebiga gurkiisa jecel bay haddana waxay isleedahay armaad nebiga dhibtaa oo aad dabeedno marka arrinka noocaasa ah, ay dhibi kaaga timaadaan markaase waxay tihi waa midda koowaad ee ciyaal baan leeyahay caruur baan leeyahay waa midda labaadee yacni markaa masayrna waa leeya bay tii yani adna dumar badan baad qabtaa anna waxa weeye gabadh markaa masayr markaa badan leh ayaan ahay masayrkaa igu badan waa midda saddexaadee da'na waa ahabay tihi hadda gabadh yar ma ihi nebigu waa uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi da'da dee sidaad adba da u tahay baanba da u ahay ila nebigaa ka weynaaya calayhi salaatu wasalaam ta ciyaalkana ciyaalkaagu waa ciyaalkaygii oo kale weeye ta khayradana ilaahay baan kaaga baryayaa inuu kaa khafiifiyo sidii bay ku aqbashay sidii baa nebigu ku guursaday calayhi salaatu wasalaam sulxulxudaybiya goobtii markii waxa weeye gaaladii ay iska hortaageen nebiga iyo saxaabadu inay galaan maka oo cimraystaan oo nebiguma calayhi salaatu wasalaam heshiiskii qaatay oo yidhi marka waxa weeye hadiga ha la qalo hana la xalaaloobo ya oo sidaa yidhi amarkii markuu siiyey hore waa loogu dhaqaaqi waayey deedna nebigu waa yaabay calayhi salaatu wasalaam ummu salamo u soo galo u sheegay oo yidhi dadkii intaan amray ayaa amarkii ruux ku dhaqaaqay ma jiro waxay tidhi yaa rasuul allaahi waxaad samaysaa adigu markaa hadyigaaga yani neefafka aad waddo adigu qal oo gowrac mid timaha kuu xiirana u yeedho ii xiirdheh markay intaa arkaan way wada samaynayan bay tii taladeedii buu qaata waxaa laga qaadanayaa dumarka in lala tashadaa inay waxaweeye marka bannaan tahay oo fiican tahay shay wanaagsan hadday ku taliyaanna in la aqbalo ama warka la sheego marka ay qaarkood xadiisba ka dhigeen shaawiruuhunna wa khaalifuuhunna fa inna fii khilaafihinna baraka xadiiskaasi ma jiro xadiisaan sugnayn la tashada haddana khilaafa way khilaafkooda baraka ku jirtaa warkaasi sax ma aha xadiiskaasina ma sugnaa mid sugan ma aha sidii baa nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam markuu sidaa u gowracay dabeedna mid uu yeedho uu yidhi marka waxaweye kaala i xiir ayaa isla markiiba arrinka ay ku qamaameen ya waxay ku tusinaysaa caqligeedu siduu raajixa u ahaa ayay ku tusinaysaa taas ayay ku tusinaysaa markii hore ficilka inay hore ugu dhaqaaqi waayeenee nooc cudurdaaraa jira oo cudurdaarkaasi waa maxay dee nebigu waa la mid buu ahaayo waa muxrim welina hadigiisii ma qalin marka ficil ahaan maadaama aan u samayn timihiina weli aanu xiiran oo arrinkii ku tallaabsan dee intuu nebigu dibdhigay iyaguna inay dibdhigaan inay cudurdaar u leeyihiin ya waa arrinay awilan karaa marka nooc cudriya ayaa jira iyadoo arrinku markaa kuba adkaa marka horeba ayaa marlabaadkana waxa u raacday dee nebigu weli ma samayn marka intaanu nebigu samayn waxa weeye no cudriyay haystaan waa yahay can quraybin qurayb waa mawla bnu cabbaas ibnu cabbaas mawlihiisii weeye wuxuu ihi sa'altu umma salamata waxaan weydiiyey ummu salama can iragcatayni bacd alcasr labadii ragcadood baan su'aalay xaalay labadaa ragcadood ahaanayaan salaadda casar dabadeed faqaalat waxay tihi ummu salamata ummu salama waxay tihi radia allahu canha samictu nabiya sala allahu alayh wasalam waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam yanhaa canha xaaluu reebaayaan maqlay uma ra'aytuhu intaa dabadeed waxaan arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam yusalliihimaa xaaluu tukanayo ra'aadu hadday basariyo tahay hal mafcuul bay qaadataa jumlada ka dambaysa xaal bay noqonaysa samicana waxay qaadataa hal jumlada ka dambaysa waxay noqonaysaa yani xaal bay noqonaysaa samictu nabiya sala allahu alay slam yaquul ra'yi shaada waxa maray saaxib alajrumiya oo wuxu uhi lama mafcuul bay qaadataayo yaquulu marka ka daba dhacaysaa waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad haddii daato mafcuulka koowaad laga dhigo mafcuulka labaadna qowl laga dhigo oo jumlo qawliye a ah laga dhigo waxay noqonaysaa laba mafcuul inay qaadato jamaahiiru ahlicilmi saa may marine waxay leeyihiin yaquulu waxay noqonaysaa xaal uma ra'aytuhu intaa dabadeed waan arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam yusalliihimaa xaaluu tukanayo labada ragcadood xiina salla alcasra wuxuu labada ragcadood tukanayey goortuu casarka tukaday ayuu tukanayey waxaa loo jeedaa casarka markuu tukaday dabadeed ee salaaddii casar ka faaruqay kadib buu labada ragcadood ka dambaysiyey uma dakhala calaya dabeedna waa ii soo galay intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wa cindii niswatu min banii xaraamin wuxuu isoo soo galay walxaal cindii agtayda uu ku sugan yahay niswatun dumar ay ku sugan yihiin dumarkaasoo min banii xaraamin reer bani xaraam ka mida waa laf yani marka raas ka mida ansaar ka mida bani xaraam la yidhahdaa waa raas ka mida raas ansaar ka mida marka dumar marka waxa weeye laftaas ka mida ayaa markaa agtayda ku sugnaa oo min alansaari bani xaraamkaasoo min alansaari ansaar ka mida fa arsaltu ilayhi aljaariyata waxaan u diray nebiga calayhi salaatu wasalaam intii ka ahaatay damiirka haadu wuxuu noqonayaa nebige calayhi salaatu wasalaam aljaariyata inan baan u diray waa inan markaa yada usugnaatay jaariya yada usugnaatay wey fa qultu waxaan ku idhi umu salama odhanaysa quumii bijanbihi istaag dhinaciisa quulii lahu waxaad ku tidhaahdaa ay faquulii lahu bay ka dhigan tahay dabeedna waxaad ku tidhaahdaa taquulu laka ummu salamata waxay kugu odhanaysaa ummu salamo yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow samictuka tanhaa can haatayni rakcatayni waxaan ku maqlay xaal aad reebayso labadan ragcadood ee kuwan ah adoo reebaayo le casar ha ka dambaysiinina wax salaadoo sunno ah ayaan maqlay wa araaka waxaanan ku arkaa tusalliihimaa xaala tukanaysana waa ku arkaa ru'yadu waa basariya fa in ashaara biyadihi hadduu nebigu kuu tilmaamo gacantiisa kuugu tilmaamo inaad waxa weeye markaa ka dib dhacdo fastaakhirii canhu ka dib dhaco dib uga markaa isaga taag fa facalat iljaariyatu inantii baa samaysay sidaasay yeeshay fa ashaara biyadihi nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam gacantiisii dib uga joogto wa sugto fasta'kharat canhu waa kadiwaa dib bay isaga taagtayo way sugtay kamanay tegin falama insarafa markuu salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi markuu salaaddii ka soo jeestay qaala wuxuu yidhi yabnata abi umaya ina abi umayaay waa ummu salamuu la hadlayaa iyadaa la yidhahdaa hindu bintu abi umaya ayaa la yidhahdaa reer bani bayna ka dhalatay sa'altinii waxaad i weydiisay can iragcatayni labadii ragcadood allatayni labadaa ragcadoodoo bacda alcasri casarka dabadeed ahaatay baadii i su'aashi allatayni istaqarataa bacda alcasri wa inahu ataanii wa inahu shaaniye ataanii waxaa yimi naasun dad baa iyimi min cabdi qays yacnii qolada cabdi qays la yidhaahdo shilibkaa ka mid a ah. waa qabiil marka waxa weye reer marka waxa weye qolo ah cabduqays la yidhahda wey waa laf cabduqays la yidhahda wey wafdi ahaan bay qoladaas ugu yimaadeen fashaqaluunii waxay iga mashquuliyeen can iragcatayni alatayni bacda aduhri labadii ragcadoodee duhurka dabadii ahaaday bay iga mashquuliyeen fa humaa haataani labada ragcadood waa labadii weeye waa labadii duhur labadii ragcadood ee duhurka ayaan qallaynay duurka dabadiisa labadii ragcadood la tukan lahaa bay iga mashquuliyeenoo labadii baan qallaynayy xadiiskan bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen xadiiskan fawaa'id badan baa lagala baxayaa horta sida su'aasha ku dhacday waxay ahayd kurayb waa mawla ibnu cabaas ibnu cabbaas iyo jamaaco kaleo la joogta ayaa kurayb diray waxay u direen caaishay u direen waxay yidhahdeen caaisho u tago waxaad weydiisaa labadan ragcadoode casar dabadeed la tukanaayo su'aal saxaabada qaarkood waxay samayn jireen salaadda casar markay ka baxaan bay laba sunna ka dambaysin jireen laba ragcadood sunnaa bay tukan jireen waxaana la ogsoon yahay in nahyi jiro ku saabsan salaadda casar dabadeeda in sunne la tukado in la reebay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam u reebay marka caaisho soo weydii bay yidhaahdeenoo waxaad tidhaahdaa sunnahan casarka ka dambeeya muxuu yahay caaishay u tageen caaishina waxay ka mid ahayd qolada markaa tukataa casar dabadeed casar dabadii laba ragcadood tukataa ayay caaisha ka mid ahayd caaisho markii la su'aalay ayay waxay ku tidhi kurayb ummu salama orda weydiiye ummu salama orda weydiiye koray waa soo noqdo ibnu cabbaas buu ku soo noqdo arrinkiibuu u sheegay inay sidaa ku jawaabtay waxay ku yidhahdeen waaye orda soo weydii ummu salama ummu salama u tegey ummu salamuu su'aalay dabeedna ummu salama qisada ka warantay waxay tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan waxaan ka maqlay isagoo reebaayay casar dabadii in sunno la tukado sidaas ayaan ka maqlay kadibna waxaan arkay isagoo tukanaaya laba ragcadood casar dabadii ayaan arkay markaasaa nebigu ii soo galay calayhi salaatu wasalaam iyadoo agtayda uu ku sugan yahay dumar bani xaraam ka mid ah waa laf ansaar ka mide eh. markaasaan u diray inan oo aan ku idhi ordoo dhinaciisa istaag oo waxaad ku tidhaahdaa ummu salama waxay kugu leedahay iyada oo ku weydiinaysa bimacnaa umu salama waxay kugu leedahay waxaan kaa maqlay adoo reebaayo laba ragcadood oo casar ka dambeeya in la tukado adoo diidayaan kaa maqlay oo reebaaya misena waxaan ku arkay adoo tukanaya laba ragcadood oo casar ka dambeeya yacnii sidaa ku dheh hadduu markaa kuu tilmaamo gacantiisa kuugu tilmaamo inaad ka dib dhacdo oo aad markaa dib uga isaga taagto yacni dib isaga taag inantii markaa sidii bay samaysay sidii ayay samaysay nebigu wuxuu u tilmaamay inay dib isu taagto dibbay isu taagtay way sugtay markii dambe ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ina abi umayaay waa umusalame weyi oo umusalamo aabbaheed baa laodhan jiray abi umaya ayaa loodhan jiray waxaad i weydiisay labadan ragcadood ee casar ka dambeeyaad i su'aashay waxaana ii yimi qolo marka cabdiqays ka mid ah waa laf ama jilib jilbada carbeed ka mida ah. qole cabdiqaysa ah oo laftaasaabaa yimi marka waxay iga mashquuliyeen labadii ragcadood ee duhurka dambeeyey marka waa labadii waa labadii wey marka waxay noqotay qada uu nebigu qadaynaayo sunne hore u qallaynayo sunne ka tegey halkaana maxaa ka soo baxaya qadaagu inaanu ku gaar ahayn faralka ay dhici karto sunnihii ruuxu caadada u ahayd inuu qallayn karo sunnihii in la qallayn karo ayaa ka soo baxaysa madaahibta qaarkood may qaadan oo waxay yidhaahdeen waa khasaa'is nebiga u gaara bimacnaa lalama wadaago madaahibta qaarkoodna waa qaateen madhab shaaficiya waxay ka mid tahay qolyaha qaatay oo yidhi sunnaha waa la qallayn karaa xadiidkan baana u daliila culammada qaarkoodna waxay ku xambaareen in nabiga ay u khaastaho taho cid kaloo qallayn kartaa sunne ka tegay inaynay jirin labada qowl iyamaa saxan ayuhumaa asax labada qowlkee saxan in laha waa khasaa'is nebiga u gaara calayhi salaatu wasalaam oo lalama wadaago oo isagunbaa qallayn kare cid kale ma qallayn karto iyo in la yidhaahdo maya sida nebiguba u qalleeyey calayhi salaatu wasalaam dadka kalena waa qallayn karaa labada qowl waxa saxan yacni waxa weeye waa lala wadaagaa nebiga waa lagaga dayanayaa waayo asalku wuxuu yahay in nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dayanaayo wixii daliil cad ka reeba mooyaane laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxay idinku sugnaatay rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay ku dayasho wanaagsan ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam idinku sugnaatay marka shaygii aan daliil khusuusiyo loo haynin lama odhanaayo nebigaa la gaara calayhi salaatu wasalaam ee waxaa la odhanayaa ummadduna waa la wadaagtaa waa kaga dayanaysaa laakiin haddii loo hayo daliilu khusuusiya daliil sheegaaya inuu nebigu la gaar yahay calayhi salaatu wasalaam haddii loo hayo waxaa lagu xambaarayaa xaaladdaas khusuusiya lagu xambaarayaa khusuusiya ayaa lagu xambaaraya masalada kale imanaysaa waxay tahay wakhtigan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnahan qalleeyey waxay ahayd casr dabadii casr dabadiina nahyi baa jira oo nahyiga wuxuu u soo arooray isagoo casr dabadii yacni markaa si yacni markaa itlaaqa u sheegay sidaas ayuu u soo arooray marka wakhtiga nahyiga siday markaa u noqonaysaa in markaa lala imanayo taas waxa weeye iyadana jawaabteedu waxay tahay wakhtiga casarka ayay culammada qaarkood khusuusiyada ku xambaareen oo yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu waa la iman karaa laakiin cid kale lama iman karto taasu waa malaa sida badanku mareen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen wakhtigan casarka waxaa soo arooray daliil markaa caam oo sii daynaya iyo daliil wakhti ka mida ku gaaryeelaya oo axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay in casar dabadii la tukado ilaa washamsu xayatu naqiya iyadoo qoraxdu nooshahay oo saafi ay tahay mooyaane yacnii mar kale in la tukado casar dabadii waa reebay xadiiskaasaa culamada qaarkood waxay ka qaateen casarka dabadiisa in la tukadaa mamnuuc ma aha haddaan qoraxdu gaaban oo caddaanku ka bi'in waayo xadiiskaasi wuxuu ku qaydayaa ku gaar yeelayaa yacnii wakhtiga qoraxdu ay nooshahay oo bimacnaa shucaaceedii iyo kulkeedii uu joogo oo naqiya ay saafi tahay ilaa washamsu xayatu naqiya inaan casar dabadeed la tukan istisnaa la geliyey marka hadday qoraxdii nooshahay oo saafi tahay oo aynay casaanin waxaweye ilayskeedii iyo markaa kulkeedii uu baaqi yahay xaaladdaas in la tukan karu xadiiskaasi faa'iidaynaya waana sida marka waxa saxaabo badani ay samayn jireen inay salaadda casar dabadeed ay tukan jireen laba ragcadood ay tukan jireen umay arki jirin waqtigan waqti nahyi inuu yahay xadiiskaasay marka cuskan jireen xadiiska ayay cuskan jireen waxay markaa ku gaaryeeli jireen nahyiga wakhtiga qoraxdu gaabatee caddaanku ka ba'o ee casuus noqoto ilayskeeduna marka waxaan u yaraado xaraaradeediiyo kulkeedu u yaraado marka waxa weeye ay saafinimadii ka baxdo xaaladaas ayaa nahyiga ay ku gaaryeeli jireen marka calaa haada culammada qaarkood waxay yidhaahdeen naafiladii waa lala iman karaa casar dabadii inta qoraxdu dheer tahay oo ay saafiga tahay oo ay caddahay yacnii intaa waa lala iman karaa sunnayaal waa lala iman karaa waa la samayn karaa laakiin wixii ka dambeeya markay waxaweeye casaato laga gaadho markay casaato haddii la gaadho ee ay markaa waxa gaabato xaaladda caynkaasa wax sunno oo naafila mutlaqoo lala iman karaa xaalka noocaasi ma jirto xaalka caynkaasi ma jirto marka taasna waxaweye khilaafka noocaasa ku jira culamada jumhuurku waxay iyagu maraan in casar dabadiiba haddii la gaadho salaadda casarba laga baxo inay tahay manhi oo la reebay oo naafilo mutlaqa aan lala iman karin haddii markaa casar dabadiiba la gaadho sidaasaa markaa jumhuurku ay maraan ra'yigaa kalena waa jiraa saxaabada qaarkoodna saasay u samayn jireen nahyiga awqaadda nahyigae soo aroortay sunnaha la reebaya waa naafilada mutlaqa ah weeye naafilada mutlaqa ah weeye laakiin sida saxiixa naafiladii sababta lahayd sunnihii iyo sababta lahaa sida saxiixa waa lala iman karaa dhibina kuma sugna wakhtiga nahyiga goortuu doonaba ha noqdo sida saxiixa dawaatul asbaab sunnaha ah ee sababaha leh iyada waa la samayn karaa looma daynayo wakhtigaa nahyiya loo dayn maayo laakiin naafiladii mutlaqa ahayd baan waktigaa lala imanaynin saas weeye masaaisha xadiiska laga qaadanayo lagala baxaayo waxaa ka mid a inay markaa ay weydiin jireen yacni saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam ama zawjaadka nebiguba shaygii ka ishkaal gala oo ay arkaan markaa in nowcan maa laga fahmi karo tacaarud ama iska hor imaansho inay nebiga su'aali jireen calayhi asalaatu wasalaam ay weydiin jireen waa soo aragnay caaisho oo weydiinaysa oo markii waxa weeye nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam man xuusiba cudib kii la xisaabo waa la cadaabaa ayaa waxay ku tidhi yaa rasuul allahi miyaan ilaahay odhan fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa saasay weydiisay nebiguna waa uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam halkanna ummu salama ayaa weydiinaysa marka arrinkii waxa weeye ay u fahmaan tacaarud oo kale in laga fahmi karo nebigay su'aali jireen nebiguna waa uga jawaabi jiray arrinkaana kumuu tirin jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam wax edab edabdarri inay ku jirto ya halka ay suufiyada qaarkood yidhaahdaan man qaala lishaykhihi liman laa yuflixu qofka markaa waxa weeye shiikhiisa ku yidhaahdo maxay sidaas u noqotay maba liibaanayo waayo edab daru yimi bay yidhahdeen maxay sidaas sidaa u noqotay kuma odhan kara bay yidhahdeen waa suu adab ya falaaxii iyo markaa liibaantii baabuu waayayaa bay yidhahdeen man qaala lishaykhihi lima laa yuflixu taasi inaynay sax ahayn oo arrin khalada ay tahay ayaa markaa laga fahmaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu markaa su'aashii marka waxa markiiba uga jawaabay oo u caddeeyey oo yacni marka uu tilmaamay sababta uu tukanayaa sunnahan inay tahay qade u sunnihii duhurka qallaynaayo waxaa kaloo laga qaadanayaa martidu markay cid u timaado inay ciddaasi martida marka waxaaan yani sharafto oo ay martida ku mashquusho yani marka xaaladdeeda inay hagaajiso oo ay marka iyaga soo dhowayso waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam reer cabdiqays soo dhowaynta uu soo dhowaynaayo ayuu marka kaga mashquulay sunnihii duhurka ka dambeeyey uu kaga mashquulay ilaa uu markan qallaynaayo casr dabadii u qallaynaayo casr dabadii marka u qallaynayo waxaa kaloo laga qaadanayaa su'aasha cid la weydiinayo niyaabe in la gelin karo oo cid lagu kalsoon yahay in loo diri karo la odhan karo suu su'aal waayo ummu salama yacnii inantan bay u dirtay waay tidhi ii soo weydii markaa niyaabaa ku sugan ya waxaa kaloo ku sugan ibnu cabbaas iyo raggii kale la joogay waxay iyaguna markaa u direen kurayb bay u direen marna caaisha u direen marna ummu salama u direen marka waa su'aashii oo niyaabe la gelinayo su'aal sharciya oo niyaabo la gelinayo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda markaa masale la weydiiyey in haddii cid uga aqoon badani ay jirto ama sanadkeedu ka caalaysan yahay inuu ciddaa u tilmaami karo caaisha way garanaysay xadiiskana umusalamo way ka maqasha way ogeyn haddana waxa weeye waxay u ixaalaysay in umusalamo la weydiiyo ya in saasay u ixaalaysay yani lama odhan maxaad cid kale noogu diraysa adigu nooga jawaab waxaad ka ogtay ama waxaad tidhahdaa ma ogi lama odhan yani waxa weeye dulqaadka saxaabada iyo waa badnaa oo waxa weye akhlaaqdoodu waa wanaagsanay marka iyaduna ciddii uga sii aqoonta badnayd ee xadiiska u soo warisay ayay marka u ixaalayso tidhi marka umu salama weydiiye ay saas tihi marka waxaa laga qaadanayaa caalimkii caalim kale oo masalada uga sii cilmi badan ama uga sii ogaal badan hadduu jiro inuu isaga u ixaalayn karo odhan karo hebel marka weydiiya hebel weydiiya inuu odhan karo ayaa markaa laga qaadanaya xadiiska calaa kulli xaal masaa'il badan baa lagala baxaya haddaba waxaa soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambe labadii ragcadood uu markaa joogteeyey marka taasaana ishkaalka ka yimi oo markii dambe caado waxa u ahayd inuu casar dabadii laba ragcadood tukado sababtuna waxay tahay hadduu camal sameeyo camalkaa waa joogtayn jiro waa sugi jire taasay culammada qaarkood haddaba khasaa'is yadana ka dhigeen oo yidhaahdeen garanayba yacni ficilka mar dhaca joogtadan laga dhigay maxay tahay waa in ama la yidhaahdaa wakhtigu nahyi ma aha ee nahyigu waa ka dambeeya ama waa in la yidhaahdaa khusuusiyay tahay ee ummaday nahyigi buu idinku yaallaa ya yani nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu daa'imay oo labadaa ragcadood joogteeyey casr dabadii in waxa weeye lagaga dayanayo ma aha ayaa culamo fara badani yidhaahdeen khasaa'istiisay ka mid tahay isaga wakhti nahyi uma aha ummadda ayay u tahay wakhti nahyi sidaas yada ah ayay markaa waxa weeyaan ahlucilmi fara badani ay markaa yidhaahdeen waayahay xadiiska lixyo lixdan can ilbaraa'i bni balaa ibnu caazib waxa uu sheegay qaala wuxuu yidhi amarana nabiyu sala allahu aleyh wasalam bisabcin nebigu wuxuuna amray calayhi salaatu wasalaam toddobuuna amray ma toddoba shay wa nahaanaa can sabcin toddobana waa naga reebay toddobana waa na amray toddobana waa naga reebay amaranaa biitibaaci iljanaa'izi wuxuuna amray inaanu janaasooyinka raacno ayuuna amray oo maydka dhintaa xabaasha marka la geynaayo lagu sii wado inaanu raacno ayuu nebiguna amray calayhi salaatu wasalaam wa ciyaadati almariid ruuxa buka in la booqdo ayuuna amray wa ijaabati addaaci wuxuuna amray qofka markaa noo yeedha oo casuumad oo kale noogu yeedha inaannu ajiibno oo yeedhmadiisa aqballoo u tagno wa nasri almadluumi wuxuu kaloona amray qofka dulmanee la dulmiyey inaannu u hiilinno oo u gargaarno wa ibraari alqasam wuxuu kaloo na amray dhaarta inaannu markaa u baari yeello u fulinno hadduu qof markaa dhaarto dhaartii inaan u baari yeello u fulinno wa raddi salaam wuxuu kaloo na amray salaamta inaannu celinno haddii nala salaamo salaantii inaannu celinno ka jawaabno wa tashmiiti alcaatis wuxuu kaloo nebigu amray calayhi salaatu wasalaam qofka hindhisa inaannu u ducayno yarxamuka allah aanu idhaahno raxmad ugu ducayno toddobadaa waana amray wanahaana wuxuu naga reebay can aaniyati alfida weelka fidada inaannu wax ku isticmaalno ayuu naga reebay aanu ku cabno ama ku cunno wa khaatami dahab wuxuu kaloo naga reebay kaatumka dahabka ah inaannu ka kaatun yeelanno oo xidhanno kaatun dahaba gashanno haddaannu ragga nahay walxariiri wuxuu kaloo naga reebay xariirta inaannu xidhanno waddibaaji wuxuu kaloo naga reebay xariirta teeda jilicsan inaannu xidhanno waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaaraa lagu cadfayaa shay guud waalqasiyi wuxuu kaloo naga reebay marada xariirta iyo waxa kale isugu jirtaa inaannu xidhannona waa naga reebay culammada qaar waxay yidhaahdeen xariir iyo wax kale isugu jirtaa bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen maya waa xariirta teeda markaa xunoo liidata anwaacda xariirta ta ugu liidataa la yidhahdaa qasiyi la yidhahdaa hmm. taasna culamada qaarkood ba ku fasira calaa kulli xaal waa nooc anwaacda xariirta ka mid a ah, amaba markaysagaa qayb xariira iyo wax kale isugu jirta walistabraqi wuxuu kaloo nebigu naga reebay calayhi salaatu wasalaam xariirta teeda adag istabraqu waa teeda adag bataa'inuha min istabraq wa canilmayaasiri wuxuu kaloo naga reebay shalmadda marka kooraha la saaro faraska marka la fuulaayo ee kooraha shalmadda laga saraysiinayo ee xariirtu yadana ku jirto taasna waa naga reebay marka mayaasirka waxaa ku jiri jiray yidhahdeen culammadu xariir baa ku jiri jirtay saasaa loo reebay xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay oo labadooduba waa soo wariyey xadiiska waxaa ku sugan in nabigu calayhi salaatu wasalaam markii hore u duuduubay ijmaaliyey markii dambena tafsiiliyey waxayna ka mid ahayd siyaalaha nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka wax ku baro wakhtiyada qaarkood cadad buu ugu sheegi jiray si ay u qaybaan labaa sidaasa saddex baa sidaasa afar baa sidaasa shan baa sidaasa lix baa sidaasa toddobaa sidaasa ya yani waxa weeye in dadka qabtaan baa la doonaya ijtanibu sabca almuubiqaat adamarta waxa weeye waxaa loo sheegayaa cadad cadadkii baa deedna loo tirinaya tiro marka loo yeelo oo tiro la sheego dadki tiradii way qabanayaan waa usluub min ashaaliib tacriim oo nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa jira kitaab risaalo yar oo uu qoray sheikh uu qoray oo ku saabsan asaaliibta nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka wax u bari jiray wax cajaa'ib uu ka sheegay oo umuuro fara badana yani waxa weeye ow marba nooc marka waxay ku tilmaamaan inuu ficil wax ku bado inuu khad wax ku baro inuu cadad wax ku baro inuu ishaare wax ku baro inuu marka waxa yani ficil ahaanba uu sameeyo ya yani waqhtiyada qaarkood buu khuduud u jeexaya ya khata rasul sal allah ala sl khatan mustaqiiman wakhata khuduudan can yamiini dalika wa shimaali qaarkood buu amalka iyo markuu sheegaayo iyo geerida yani khadad u jeexaya waa usluub tacliima waqhtiyada qaar buu ficil ahaanba ugu samaynaya oo mimbarka korkiisa uu ku tukanaya uu tusayaa sida markaa loo samaynaayo ficilkii yani loo samaynayo oo loo tukanayo oo ficilka inay kaga daydaan wakhtiyada qaarkood buu marna u duuduubaya marna u tafsiirinaya ijmaalun uma tafsiilun so qolyaha warramaya ma yidhahdaan warkii oo kooban haddana sooma yidhahdaan warkii oo fidsan amarana anabiyu sala allahu alay wasalam bisabcin wanahaana can sabcin waa ijmaalkii tafsiilkiina waa toddobadiioo la taxo yani saasoo kale waxyaalo badanoo cajaa'ib u sheegay toddoba arrin nebigu waa amray calayhi salaatu wasalaam umuurahaasna waxay isugu jiraan waxyaalo waajiba iyo waxyaalo sunnaa bay isugu jiraan waxaa laga qaadanayaa sunnaha laftiisa in la odhan karo amar weyn waayo amarka wuxuu u qaybsamaa amru iijaab iyo amru istixbaab amar waajibin ah iyo amar sunnayn ah usuuliyiinta qaarkood waxay yidhaahdaan sunnuhu ma'muuru bihi maahoo lama amrin sunnaha wixii waajibuunbaaba la amra marka sunnaha amara ama lays amray la odhan maayo bay yidhahdeen lakiin qowlkaasi saxiix ma ah ya qur'aankama maxaa ku sugan ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaani wa di lqurba ilaahay wuxuu amrayaa cadaaladda iyo samafalka iyo qaraabada cidda u saaxiibka ah in wax la siiyo ashyaadaana waxaa ka mid mida ashyaa aan waajib ahayn oo sunno ah oo ixsaanka wuxuu u qaybsamaa ixsaan waajiba iyo ixsaan sunno ah qaraabada in wax la siiya waxay u qaybsantaa yani mid waajibah iyo mid sunno ah intabana maxaa ka dhaxaysa inay wada tahay ma'muuru bihi la amray taasaa ka dhaxaysa halkanna waa isku jiraano waxna waa waajib waxna waa sunne marka amarkii waxuu qaybsan amru iijaab iyo amru istixbaab shayga koowaad waxay tahay janaa'ista inaanu inaannu na amray nebigu calayhi salaatu wasalaam in janaasooyinka la raacaana culammadu waxay fardu kifaaya waa faral ummadda si guud u saaran shakhsi walba mid waajib sidiisa ugu ammaha yacnii sunnay u tahay fii xaqi shakhs haddii faralkii cidi ku qunto fardu kifaayihii cidi la timaado dadka kale wuxuu u noqonayaa sunno cayni ah ila sunnadu waxay u qaybsantaa sunno kifaa'iye iyo sunno cayni ah sida faralku ugu qaybsamo kifaa'iye cayni baa sunnaduna kifaa'iye cayni ugu qaybsantaha marka waxay noqonaysaa in waxa weeye afraadda xaggooda ay u tahay sunne ay u tahay ummadda si guudna fardu kifaaya u tahay saasay noqonaysa janaasada raacitaanka la raacayana fadli baa ku jira ciddaa fadligu ugu jiraana waa raggee dumarka ma aha ummu catiya maxay tidhi nuhiina can itibaaci aljanaa'is waxaa nalaga reebay xadiiskii saxiixaynka ah janaa'ista inaannu raacno ayaa nalaga reebay haddaannu dumar nahay ya walam yuczam calayna nalaguma adkaynin reebisteenna laga reebaayo jamaahirta culammadu waxay ka qaateen dumarku inay janaasooyinka raacaan hadday ka maran yihiin wax maxaadiir ah ama xaaraana ay ka maran yihiin hadday ikhtilaad tahay hadday markaa tabarruj tahay hadday markaa cawraadkooda ina bandhigaan tahay hadday tahay inay isqurxiyaan oo dadka fitnaynayaan ragga fitnaynayaan hadday tahay waxaweye inay barooranayaan oo argagaxayaan ashyaadaasi hadday raacdo laba iskuma khilaafsano markaa inay xaaraan noqonayso laakiin wax alla wixii maxaadiire kale hadday ka maran tahay raacista bes ay tahay wax munkaro ay la imanayaanna aynay jirin xaaladda noocaasa jumhuurka culammadu waxay yidhaahdeen dumarku inay janaasooyinka raacaan waxay nisbadooda u tahay makruuh karaahatu tansiih waa mid loo karaahiyaysanaayo oo karaahaduna karaahatu tansiih tahay bimacnaa tegista ay ka tageen oo iska daayaan oo ay isaga daayaan markaa itibaacan lisharci imtisaal ay arrinkaa u sameeyaan bay ajar ka helayaan raacisay raacaanna ajar ka heli maayaan ee waa laga awlaysanyo waa laga fiicanya sidaas waa sida jumhuurku maraan jamaahiru ahlicilmi dariiqo labaad waxay tahay waa sida daa'ifo culammada ka mida ay maraan oo ay yidhaahdeen maye dumarkii inay janaasooyinka raacaan karahaatu tansiih maaha xaaraan weeyi xaaraan weeye bay yidhahdeen daa'ifaasaa ku tahay qolada jumhuurku waxay deliishanaysaa walam yuczam calayna na laguma adkaynin haddaynay bannaanaan lahaynna waa lagu adkayn lahaa marka walam yuczam calayna bay deliishanayaan qolyaha markaa kale daa'ifada yidhi waxa weeye xaaraan bay ka tahay inay janaasooyinka raacaan walow maxaadiirtaasiba iyo inay jirine waxay yidhaahdeen annahyu yaqtadii ataxriim qaacidadii bay cuskadeen nahyigu wuxuu keensadaa xaaraantinimayn markuu nahyigu xaaraantinimayn keensanayana looma shartiyo tawkiidaad kale iyo adkayna in la sii raaciyo looma shardiyo bimujaradihi uu nahyigu soo arooray ayuu taxriimka faa'iidaynaya wax ka leexiye haddaan la helin walam yuczam calaynaana wax ka leexinaysa ma ah bay yidhaahdeen nahyiguna yacni markaa bimujaradihi buu ku faa'iideeyaa taxriimka ee tawkiidaad inay ku ladhan yihiin miduu ku faa'iideeye maaha waa bidaatihi buu faa'iideynayaa nahyigina waa soo arooray saas aawadeed waxay yidhaahdeen inay dumarku janaa'ista raacaan waxay noqonaysaa bay yidhahdeen xaaraan bay noqonaysaa waa midaan u bannaanayn calaa kulli xaal labada qoloba waxay isku waafaqsan yihiin fadiilada loo sheegaayo itibaaculjanaa'is ljanaa'is inaynay dumarku helayn ee waxay isku hayaan raacitaankay janaasada raaceen iyagoo maxaadiir iyo dembi ka maran kale oo ka dheeraada ka maran ma ku dambaabayaan mise dembi waa ka badbaadayaan shaa laga fiican yahayba la yimaadaan be inta laysku hayaa intaas wey intaas wey sidaas aawoodee fadiilada soo aroortee tilmaamaysa ruuxa janaase raaca oo dabeed markaa jooga ilamaa iyo inta la aasayo laba qiiraad buu yeelanayaa laba ajaro waaweyn oo mid weliba tuur la egyahay ya ayuu yeelanaya hadduu marka waxaweye raaco oo ilaah inta lagu tukanayo la joogana wuxuu yeelanayaa qiiraad fadiiladaa dumarku waxba kuma laha iyadoo siiqaday ku soo aroortay siiqo man ah oo mantii shardiyada ahayd lagu keenay haddana maca daalik fadiiladaa inaynay helayn bay markaa isku waafaqsan yihiin marka culammadu waa isla ogol yihiin ya culamada qaarkood halkaa waxay ka qaateen dee haddii itibaaculjana'is oo siiqada ku soo aroortay mantii shardiyada ahayd ay tahay ee dumarku inay soo galaan la yaqaano ayna ka hadhi jirin wamaa shumuulu man liunsaa janafu wa fii shabiihi lmuslimiina ikhtalafuu man waxa weeye in dumarku soo gudagelayaan manta shardiyada ah meel looga leexdaa ma jirto ya qur'aankana waa ku soo aroortay marar badan man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayiba inta man la sheego ayaa marka maxaa lagu sii bayaamiyaa min dakarin aw untha saasaa lagu bayaamiyaa saas aaweed bay culamada qaarkood yahay manta shardiyada in dumarku soo gudagalaan waaba ijmaacba alla haddii laga tegi waayo bacdi xanafiyada ka mid ah ayaa qowlkaa ka shaadoobay oo yidhi maya markaa ma soo gudagelayaan yacni ma soo gudagelayaan ayay markaa yidhaahdeen marka siiqadii ay ku soo aroortay yani ruuxa markaa janaase raaca man iyadoo lagu isticmaalay ayaa haddana dumarkii inaynay soo gudagelayn sidaa laysula ogol yahay oo fadiilada ayna waxba ku lahayn bal maxaad u malaynaysaa siiqo rag u gaara ah? fazuuruuha fa inaha tudakirukum alaakhira waawu damiirku waa siiqo rag laga cabbiro oo dumarku calaa sabiili tabac mararka qaarkood ha u soo galaane miday asaaratan dalaalada lafdigu tusinaysa ma aha dalaalada lafdigu miday markaa tusinayso ma aha marka waxa weeye taa inay soo gudagalaan inay abcad ka tahay bay culammada qaarkood ay ka daliishadaan calaa kulli xaal waa masalo tawiilat dayl ah yani markaa meelaheedaa lagu arki doonaa waayah marka janaazada la raacayo culamada qaarkood waxay waa la dabagelayaa oo itibaaca waxaa laga fahmayaa in dabadeeda la soconayo la dabagelaayo ayaa laga fahmaya bacdu ahlicilmina waxay yidhahen horteedana waa la socon karaa waayo waxaa la soo wariyey abubakar iyo cumar iyo inay hor socon jireen bal ee nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska ibnu cumar ibnu cumar muxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam wa abaa bakrin wa cumara yamshuuna amaama aljanaaza waxaan arkay buuhi nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar iyagoo dhammaantood soconaya janaasada ka hor horteeda soconaya horteeda iyagoo soconaya ayaan arkay xadiiskan abu daawuud wakhayruhu baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya waayahay xadiiskani wuxuu ku tusinayaa oo kale in ruuxa buka la soo booqdo ruux kastoo muslimo buka waa la soo booqan karaa in la soo booqdaana waxa weeye waa sunne allele hadduu yahay marka waxa mid laga haajirayo oo faasiq fisqiga marka waxa weeye la jahra uu yahay ama mubtadic macruufa uu yahay taasoo kale yacni lizajri si waxa weeye markaa loo reebo dadka looga reebo ficilkiisoo kale looga reebo ayaan markaa la ysaga daynayaa ziyaaradiis yacni laakiin eh, haddii kale waa la soo booqanaya culamada qaarkoodna waxay ku gaar yeeleen wakhtiyada marka waxay maslaxa ku jirto in markaa kuwaas aan la soo booqanayn ee aslax marka ay tahay yani inaan la soo booqanayn waxaaba soo aroortay dee wax ka sii eh, shisheeyo gaalka in la booqan karo haddii la rajaynayo inuu islaamo si islaamnimada loogu bandhigo in loo booqan karo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inankii yaraaye yuhuudiga ahaa u shaqayn jiray inan yarow yahuudiya baa jiray nebigana u adeego u shaqeeya wakhtiyada qaarkood inankii baa xanuunsaday oo sakaraaday nebigu markaas u soo booqday inankuma ma islaamin gaalnimadiisiibuu ku baaqi yahay laakiin waxaa ka muuqataa inuu haddana nebiga jeclaaday waalidkii buu qadarinayo ku adkayde nebiga inuu jeclaabaa markaysagaa ka muuqata nebigu waa soo booqday calayhi salaatu wasalaam inankii oo sakaraadaya markaasaa nabigu ku yidhi calayhi salaau wasalaam aslim islaam markaasaa inanka aabbihiiyo kor taagan buu sidaa u eegay odaygii wuxuu fahmay inuu inanku islaamnimada doonaye isaga qadarinaayo mujaamala ahaan buu iska yidhi aic abaalqaasim abulqaasim ateec isba ma addeecin inankii yaraabaa yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu shahaadataynku ku dhawaaq in yar dabadeed baa naftu ka dhacday markaasaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar mahad waxale ilaaha naar ka badbaadiyey ayaa mahadle marka waxaa laga qaadanayaa gaalkii in islaamnimada loo bandhigi karo inta la booqdo in islaamnimada loo bandhigi karo dhibina aynay ku sugnayn yacni taasaa laga qaadanaya masaaisha lagala baxayo xadiikaa kale ayay ka mid tahy xadiidka waxa uu sheegayaa in markaa ruuxa daaciga ah ee bimacnaa ruuxii ugu yeedho casuumad inuu ajiibaayo culamo badani waxay yidhaahdaan casuumaddaasi hadday tahay mid guur in la ajiibaa waa waajib laakiin mid guur haddaynay ahayn in la ajiibaa waajib ma ahee sunnay noqonaysaa bay yidhahdeen bacdu ahlicilmina way cammimeenoo xadiiskii sheegayey mid cursi ha noqoto ama kheyrkeed ha noqotay cuskanayaan iyo cumuumaadka soo arooray waidaa dacaaka faajibhu hadduu kuu yeedhana ajiib xuquuqda muslimka marka laga hadlayo uu muslimka kale ku saas aawadeed bay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen casuumad kasta ajiibitaanka la ajiibayo qof muslim ugu yeedho waxay noqonaysaa eh, mid waajibay noqonaysaa bay culamada qaarkood yidhahdeen bacdu ahlicilmi saasay yidhaahdeen laakiin waxaa u shartiya casuumaddaasi waa inayna koobsanin shay dembiyo xaaraana ee eh, haddii xaaraan ay koobsatay oo waxyaala munkaraad ay ka dhacayaan tegista u casuumaddaa tagana aan munkaraadkaasi aawadii ku baaba'ayn oo ku tegayn ma ajiibaayo laakiin hadduu is yidhaahdo haddaad tagto oo munkarkaa dadka ka reebto munkaraadkaasi waa baaba'ayaan waa tegayaa uga baaqan maayo si munkarkana u suuliyo waa ramyo xajar bicusfuurayn dhagax buu laba shimbirood ku wada dilayaa waajibkii sharcigaana waa gudanaya oo munkarka inuu markaa suuliyo ah waa midda labaadee dacwadii inuu ajiibana markaa waa ugu suganta markaas sidaas iyada ah taasina weeyaan taasina weeyaan laakiin badanka culammadu waxay kala farqiyaan eh, arooska iyo ta kale ayay kala saaraan ahlucilmiga qaarkood waxay markaa halkaa tafsiil bay sii geliyeenoo waxay yidhaahdeen casuumaddu eh, jafala aw naqara marna casuumaddu waxay tahay casuumad khaasa ah oo cid gaara loo yeedhay oo ninka casuumadda labaa wuxuu yidhi hebel hebel igu yeedha ya taasoo kale waxa weeye waa nooca ijaabadiisu laasimka noqonayso noocna waxa weeye waa dacwo iska caama ruux baa loo igmadoo la yidhi war ciddaa doontaba markaysaa la kaala khusuuskiisa shakhsigan ma soo cayimin ninkii waxa weeye casuumadda lahaa ee dacwo iska caama oo dadka u la yidhi soo ururiyo markaysaa markaa dad badanoo cadadkaas ha la kaalaya ama cidda aragtaanba keena ayuunbaa isagana markaa qabsatay eh, yani ninkii casuumadda lahaana uma yeedhin taas marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen laazim ma aha inuu ajiibaa eh? waayo casuumad isaga gaar marka waxaweye ninkii u dalbaday ma aha yani waxaweeye eh, ruuxii markaa casuumadda lahaa gaarkii uma dalban oo gaar uguma yeedhin saas aawoodee laazim maaha taa hore aan ku yaro noqdee marka uu qofkii bukay u tago waa inuu u duceeyaa as'al allaha alcaiima raba alcarshi alcaiim an yashfiak inuu ugu duceeyo allahuma raba naasi mudhiba alba'si ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauk yani sida adkaartaa aroortay ducooyinka waa inuu ugu duceeyaa isagana waa inuu sabir siiyaa tahuurun laa ba'sa ya waa dembidaadin weeyo dhibaata kuma sugna yani ilahay dembidaadin ha kaaga yeelo macnuu saasoo kale u dhacay marka siyaalahaas ayuu ku odhanaya yani waxa weeye dadka qaarkood qalad bay galaanoo intay markaysa qofkii bukay u yimaadaan ayay waxay war ninkani waa culus yahay ayay sheeko markaa ku saabsan yani qofkii laga yaaba inay kaga sii argagixiyaan ayaa laga agtiisa inay ka yidhahdaan dhegeysa maqashiya ta noocaasi munaasib maaha waa inaanu odhan wax qofkii markaa kaga sii argagixinaya sida uga kaca waa adagtahay sida uga kaca waa adagtahay yani waxa weeye qofkii wax miyaad u taraysa mise waad sii dhibaysa taasoo kale in la sameeyaa ma aha waa arrin khalada weeye waxa weeye haddii danigaaga saa ku dhacdo adigu dee talqiintii u samee talqiinta anfacaysa laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah yacni waxa weeye qofkii waa inaad sabirsiisaa waa inaad u ducaysaa waa inaad rajo gelisaa yani waxa weye saas marka laakiin adigu waxa weeye waa inaan argagax kusii ridin argagax waa inaad kusii ridin wuxuu marka kaloo nebigu amray calayhi salaatu wasalaam qofka markaa waxaweye dulman ee la dulminaayo in markaa loo hiiliyo af ama gacan kii loogu hiiliyaba waa in loo hiiliya ya unsur akhaaka daaliman aw madluuman marka waxa weeye afkii in loogu hiiliyo ama gacantii loogu hiiliyo mid walibaa soo gelya gacanta hiilinta loogu hiilinaya waxaa ka mid a ah cidda dulminaysa in laga qabto afkana waxa weeye dee in qofkii markaa waxaan yani la yidhahdo waa dulminaysaa ka joog ilahay ka baqo yani waxa weeye oo qofkii markaa laga nahyo laga reebo yani taas w ciddii ise laga reebo xataa kan marka wax dulminaya nasri bay u taho dee wuxuu naar ku mudan lahaa oo ku dambaabi lahaabaa marka yani laga reebaya wa ibraari alqasam waxaa kaleoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu amray in dhaarta marka waxaa la baari yeelo qof baa dhaartay waxa uu ku dhaartay waa in loo fuliyaa wax loo fulin karo oo bannaan loona fulin karoo la awoodi karo dhibaata ku sugnayn hadday tahay si aanu u dembaabin ya si aanu u dembaabin taasina waxa weeye iyadana waxyaalaha la amray ayay markaa ka mid waa makaaribulakhlaaq akhlaaq akhlaaqda wanaagsan bay ku jirtaa inaanu qofka dembaajin ee uu dhaartii u baari oo u fuliyo haddii laakiin shay dembiya tahay dee dembi ugu dhici maayo qofkaa uu dembi uga badbaadiyo haddii wax daaqadiisiiyo awooddiisa ka baxsan ay tahayna waxa weeye markaana laguma kallifaayo waa inuu yeelo maaha yani wixii awooddiisa ka baxsan salaamta inuu ka celiyaa markaa iyaduna ka mid a ah waxyaalaha uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam oo marka uu yidhahda assalaamu calaykum yani u yidhaha wacalaykum assalaam salaamtii uu ka radiyo waida xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha waxaana afdalah salaamtu ku salaamay mid ka wanaagsan inuugu celiyo jawaabti taasaa marka waxaw afdal ah waxaana bannaan intii in laeg inuugu jawaabo ugu celiyo ayaa bannaan waxaan loo jeedaa salaamtii sharciga ahayd baa loo jeeda hadduu shaksi keliya yahay fardu cayn bay noqonaysaa celintaa salaamta la celinaya faxayuu biaxsana minha aw rudduuha wa waalamru yaqtadii lwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa oo laasimsanaya waajibnimo waajibnimo uu keensanaya yani saas weeye wa tashmiiti alcaatis ka hindhisa in lagaga farxiyo oo raxmad loogu duceeyo waa marka uu ilaahay mahadiye dabadeed oo ruuxaasi markaa hindhisay alxamdu lilaah markuu yidhaahdo ama alxamdu lilaahi calaa kulli xaal uu yidhaahdo labada siiqaba waa odhan karaaye ayuu ka kalena wuxuu odhanayaa yarxamuka allah saasuu odhanaya ka kalena markaa wuxuu ugu sii jawaabayaa yahdiikum allaahu wayuslixu baalakum halkan waxaan tilmaamayaa xoogaa xarakaadkaa dadka qaarkood qaldaan yarxamaka allah bay odhanayaan iyadoo ficilkii wax nasbinaya aanu jirin ficilkiina waa marfuuc litajarudihi can ilnaasibi waljaasim marka yarxamuka allaah oo miimka waa in la godaa yahdiikum allah wayuslixu baalakum dadka qaarkood waxay wa yuslix baalakum waxaada waa reebaan taasna waxa weeye ficilka wax jizmiya lama socdee wa yuslixu baalakum ayay u soo aroortay waa in xada la godaa marka taana xarakaadkaana waa insaal isaga jiraan marka hadduu markaa ilaahay mahadiyey baa raxmadda loogu ducaynaya haddii kale loogu ducayn maayo haddii kale loogu ducayn maayo badanka culammadu jamaahiirtu waxay yidhaahdeen inuu markaa raxmadda ugu duceeya markaa uu hindhisee ilaahay mahadiyey sunna weeye bay yidhahdeen jamaahiirtu saasay yidhahdeen culamada jamaahirtu laakiin daa'ifo yar oo culammada ka mid ah waxay dhaheen waa waajib waxaanay cuskadeen xadiiska soo arooray kaana xaqan calaa kulli muslimin samicahu an yushammitah markuu ruuxuu hindhiso oo ilaahay mahadiyo u mahad mahadnaqo kaana xaqan calaa kulli muslimin samicahu xaq waxa ku ahaatay muslim kastoo maqlay korkiisa waxa xaq ku ahaatay an yushammitahu inuu tashmiit u sameeyo raxmad ugu duceeyo dee xaqan calaa maadaama la yidhi wujuub baa laga qaadanaya bay dhahay xadiiskana waa xadiis haabita sheekh albaanina waa saxiixinaya waajibnimadana waa ka oo qowlka wujuubka culammada ku tagtay ayuu shiikhu ka mid yahay raximah toddobana waa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam toddobadu reebay waxaa ka mid a weelka fidada ah in wax lagu isticmaalo wax lagu cuno ama wax lagu cabo waa reeba oo dumarkii dahabkiiyo fidada xidhanayay oo ay u bannaanayd inay xidhaan inay waxaweeye marka wax ku cunaan oo wax ku cabbaan weelkii dahabka iyo weelkii fidada ahaa mid u bannaan maaha wa nahaana can aaniyati alfida tacliilay culammadu sheegaan xikam waxay yidhahdeen fuqarada ku niyad jabayso oo saasaan markaa loo samaynayn oo in la sameeya aynay u bannaanayn wa khaatami dahab kaatun dahaba raggu inay markaa xidhaan iyadana markaa uma bannaana dahabka iyo xariirtu dumarka waa u bannaan yahay laakiin ragga uma bannaana haadaani xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun liinaasiha xadiis waxaa lagu soo wariyey duruq badan oo kala duwan leh oo jamac saxaabada ka mida ah laga soo wariyey in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi labadaas iyo xariirtu xaaraan bay ka yihiin ummaddayda kuwooda lab xalaal baynay u yihiin kuwooda dhadig marka waxa weeye dumarkii waa u bannaan yahay kaatunka dahabka ah jamaahiiru ahlicilmina saasay mareen bale culamada qaarkood ijmaac bay ku soo naqliyeen qawlu shada waxaa maray ashaykhu alalbani raximah ullah oo yidhi dahabka waxa la wixii sidii giraan oo kale ah ma bannaano wa xaaraano dumarkii uma bannaana kii muqataca ahaa unbaa markaa u bannaan naha yani can idahabi ilaa muqaacan xadiis ahoo ayuu daliishaday waa nasaai soo wariyey xadiiskana sheikhu ku weeyey dabeedna xadiiskaasu wuxuu yidhi adilada kale oo dhan kaasaan ku khasisaya qowlka sidaasana cid uga horraysay bidaat yani sida uu shiikhu ugu tegay cid uga horraysay shiikhu ma soo naqlin markii la yidhi ma cid baa kaaga horraysay wuxuu yidhi wax ka waasaxsan baaba lahayaayo saxaabada qaarkood baa dee dahabkao dhan dumarka u diidi jiray oo abu hurayra ka mid yahay dabeedna wuxuu keenay asar sheegaya abu hurayra inuu inantiisi ku yidhi yacni markaa dahabka iska daa inii akhaafu calayka lahab ya ololka naareed baan kaaga baqaya dee haddii saxaabada qaarkoodba dahabkao dhan ay markaa dumarkii ka xarimeen oo u diideen yacni wax ka khaasan in lagu tagaa haddii daliil loo helo maanic kuma sugna usluub noocaasuu yidhi waxaad ka arki kartaa aadaabu zifaafka laakiin sida saxiixi calaa kulli xaal waxay tahay waa siday jamaahiirta culammadu ku tageen salafan wa khalafan oo inuu dahabku calal itlaaq dumarka u bannaan yahay baa saxiix ah adiladuna ay ku tusinaysaa culamada qaarkoodna ijmacyaabay sheegeen asarka marka waxaweyn abilahabna waxa weeye yani cid ka dambaysay oo markaa eh, iyadoo dalaaladeeda marka uu khilaaf ku jiro oo ay dhici karto markaysaa culammada qaarkood siyaalo kale ay ku xambaareen in waxa weeye markaan dahabka laga bixinin ama zakada ama wax la mida yacni marka inay tahay ama waxa weeye markaa tadaahur iyo siyaalo kale qofku ku samaynaayo oo waxa weeye markaa nooc tabaruji soo gelaayo adigu calaa kulli xaal maxaamil baa jiri karta yacni waxa weeye ma aha markaysaga miduu sariix ku yahay inuu dahabkaba cala al itlaaq u xarimaayey miduu ku cad yahay maaha daahir haba ahaado laakiin sariix miduu ku yahay ma aha nusuustii adiladana waxaa laga qaadanayaa in dumarkii ay waxaweye kaatumada xidhan jireen dahabka ah inay silsiladaha xidhan jireen nebiguna calayhi salaatu wasalaam dumarka qaarkood wuxuu ku yidhi zakada ka bixiya ya oo inay ka bixiyaan markaa zakadii ayuu amray oo haddaynay zakada ka bixin ay markaa dhici karto inay ku cadaab mutaan dee dahabka gaadhay heer sake laga bixiyaana waa dahab fara badan dahab yar maaha dahab yar ma aha xadiiska sheegaya in zakada laga bixinaayo oo dumarku ay dahabka isku qurxinayaan zakada ka bixiyaan yacni sidaas sheegayaana waa xadiis sunanadu soo wariyeen waana xadiis qawiya weeye culamo badan baana quweyse jamaacaad fara badan oo culammada ka mida quwey madaahibta qaarkoodna waaba qaateenoo yacni xukum ahaan saasay masalada u qaateen dumarkuna waxa weye marka hore quruxda dee waxa weeye waa loo banneeyey asaalatan awaman yunasha'u fi alxilyati wahuwa fi lkhisaami ghayru mubiin waxyaalaha la isku qurxinayo dee sidaasaa marka waxa weeye ay u soo aroortay marka waxa weye calaa kulli xaal sida saxiixii waxay tahay xadiiskanna sheegaya haadaani xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun liinaasiha dee xariirtuuma iyo dahabku labaduba inay xalaal u yihiin dumarka ayaa xadiisku sheegaya sheekh albani laftiisuna xadiiska waa saxiixi waa quweey duruq fara badan inuu leeyahay buu keenay yani sanadada qaar maqaal ku jiro laakiin wuxuu tilmaamay inuu xadiisku marka majmuucu duruqa inuu marka waxa asaxayo sugan yahay sidaas yada ayuu maray uuna ku caddeeyey silsilatu saxiixa ku caddeeyey marka waxa weye dalaalada calaa kulli xaal waxa saxan yani saas waxaa jira risaalo marka mufiid ah oo mawduuca ku saabsan oo uu qoray mustafa cadawi oo la yidhaahdo almu'anaq fi dahab almuxallaq ou sheekh albani ku radinayo mashaayikh kaloo radisay waa jirtaa laakiin kutubaha laga qoray ama rasaa'isha laga qoray lagu radinaayo waxaa ugu markaa fiican oo ugu wanaagsan almu'anaq fi dahab almuxallaq risaalada la yidhaahdo ayaa ugu fiican ciddii u baahan yahan raajicdu xadiisku wuxuu kaloo sheegayaa xiriirta anwaacdeed oo dhan in loo diidaayo yani markaa raggii loo diidaayo xariirta loo diidayaana waa alxariiru alxayawaani waa xariirta noolaha ka timi xariirtii waxa weeye nabaati iyo xayawaani baa loo qaybiyaa nooca nabaatigii waa nooc xariirta loo ekaysiinayo sinaaci ah xariirtii bay shabbahaysa xariir xaqiiqiya ma aha nabaadkaana laga sameeya asaalatan xariirtii la reebay waxay ahayd mid xayawaan ka timaadda bay ahayd oo noolayaasha qaarkood yacni waxa ay sii daayaan markay dhiraha qaarkood cunaan ayaa la ururin jiray dabeedna taasaa laga samayn jiray taasay ahayd xiriirtii xaqiiqiga ahayd laakiin tan sinaacigee nabaataadka laga sameeyey culammadu waxay sheegeen sida markaa albaani iyo ibnu cuthaymiin iyo culamo kaleba ay sheegeen falaysa min altaxriimi fii shay xaaraannimada waxba kagama sugna waayo xariir asliya ma aha xariirtii asliga ahayd ee xayawaaniga ahayd ee noole xaggiis ka ahaatay oo waxaa nooluhu sii daayaan noolayaasha qaarkood ay sii daayaan laga ururiyey oo laga sameeyey taasaa markaa xaaraan ah oo ragga ka xaaraan ah markaa sidaas wey tii asalka ahayd waa taas tan kale waa xaadisa waa soo darriday waana xariirtii baa loo ekaysiyo waa sinaaci xariir xaqiiqiya ma aha siday ku dhisantahay waa saas yada ee wixii lafdiga xariirba casrigeenna lagu magacaabo maaha hadda inay xaaraan noqonayso ma ya yani sidaas markaa yani inay ku dhacayso maaha xariirtaasi dumarkii waa u bannaan tahay way xidhan karaan alxariiru xayawaani laakiin raggii xaaraan bay ka too uma bannaana inay xidhaan uma bannaana noocay doonaanba ha noqdaan keeda jilicsan keeda adag keeda liidata yacni hadday xariir iyo wax kale isugu jiraan ya oo xariirtu haalib tahay markaana xaaraan weyn waa la isku waafaqsanyey haddii xariirtu aynay haalib ahayn ka waran xariirtu haddaynay haalib ahayn jamaahiirtu waxay leeyihiin oo waxa kale ka badan yihiin afar farood haddii ay wuxuu markaa ka yar yihiin qadar afar farood ah ama wax ka yar hadday yihiin yacnii inta xariirta noqonays ya jumhuurku waxay leeyihin horta haddaynay haalib ahaynba waa xalaal bay leeyihin xariirtu haddaynay ta badan ahayn laakiin daa'ifo yar baa waxay yidhaahdeen maya haddii waxa weeye afar farood ay ka badan yihiin qadarka xariirta ahi hadday xariir iyo wax kale isugu jiraan waxay noqonaysaa xaaraan afar farood gaadhaan ama ka badayin maa laga yaaba afarta farood xag kale in la laakiin haddii ay ka yar yihiin waxay yidhahan waa bannaanta sidaasaa daa'ifo yar oo culammada ka mida ku tagtay laakiin badanku waxay leeyihiin waxaa laga eegayaa aghlabiyada hadduu haalibku xariir yahayna waa xaaraan haddaan haalibku xariir ahaynna xaaraan ma aha sidaas yadaabay leeyihiin halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online